ayaan soo marnay oo axaadiis ku soo aroortay in wiilkana laba neefoo muxuu ahaa isku nooca laga waqlali ama laga gowrici sidoo kale gabadhana hal neef laga gowrici ayaan soo marnay in ay u dhaxayso inay waajib tahay iyo inay sunna mu-akad tahay inay dhaxayso gowrici ayaan ku jirna marka waa kitaab cusub xoolo marka jaahiliga ay qali jireen ayaa marka iyo xukunkooda wuxuu markii islaamnimada ay timid kadib uu yahay ayaan waxaa weyaan geli doonaa biidn اllahi caza wajal si kooban ayaanu geli doonaa mana dheeraan doona casharka biidn اlah caza wajal caaw kitaabu اlfaraci farac ayuu kitaab kitaabkan u kitaab yahay faraci bifatxi alfaai wara kitaabu اlfaraci farac ayuu kitaabkan u kitaab yahay iyo walcatiirati catiira faraca waxaa la yidhaahdaa hasha canaga canuga u horeeya oy dhasho hasha canuga ay ku curata ayaa waxaa la yidhahda alfarac jaahiliga waxay ahaan jireen marka canuga u horeeyo oo ay hasha ku curata ayay ka gowrici jireen oo weliba u gowrici jireen ilaahyaalkooda iyo asnaamtooda ay u gowrici jireen waxay ugu mahadnoqayaan hashaas inay hal dhalaysa noqotay ayay ugu mahadnoqayaan ilaahyaalkoodii ay u gowrici jireen canugaas u horey waxaa la yidhahdaa alfarac tan labaadna catiirada waxaa weeyaan jaahiliga waxay samayn jireen bishaas bisha rajab bilowgeeda ayay waxay gowrici jireen neef ari ah oy ilaahyaalkooda ugu dhowaan jireen amaba jaahiligii camal ilaahay uusan farin ayuu ahaayo saasay samayn jireen weliba haaliban ilahyaalkooda u dhawaan jireen marka faraca waa neefka ugubka ah ee weliba geele ah wuxuu ku curta oo loo gowraca ilaahyaalkii reer qureysheed loo gowraca ayaa la yihahdaa farac catiirana waxaa la yihahdaa neef ari ah oo bisha rajab ee shacbaan ka horeyso la gowraca oo ilaahyaalka loo gowraca ayaa la dhihi jiray alfaracu wاlcatiratu ayaa la dhihi jiray intaa waa garanaan filaya faracasi catiirada marka mar raba insha allah inaan axaadiista dushooda wax ku sharxa waan dul doonaa laakiin xukunkooda jaahiligii markay jaahiligayd kaba soo bax laga soo gudo axaadiis waxaa noo imaan doonta diidaysa oon ogolayn laa faraca walaa catiira ayaa noo imaan doonta farac iyo catiiratoona wax jira ma ahan waxaa kaloo noo imaan doonta axaadiis ruqsaynayso amaba boorinayso in faraca ama catiirada lala imaado ma arkaysaa axaadiistii daahirkooda sida hadda muuqato wax madax isla galay u egyihiin arinta marka waxay tahay masalada waa masalo khilaafi habka loo daweyn lahaa laakiin waa fududa in sha allahu tabaaraka watacala liman yasarahu allahu caleyh faraca iyo catiirada jaahiliga waxay u gowric jireen liajli اlasnaam waliajli aalihatihim ay u gowric jireen soo mahin marka taa iyada inay xaaraan tama laisku haya waa maya xagga iska dhigta iyada laakiin ta laisku haya waxay tahay haddii neefka hasha canuga ay ku curata ilaahay mahadnoq looga mahadnoqa haddii loo gowraca liajli illaah ma bannaan tahay dhisma bannaano sidoo kale neefka ariga ah, in bisha rajab iyadoo ilaahay lagu caabudaa oo alla looga dhawaari subxaana wa tacaala masaakiinta lagu quudani in la gowraca ma bannaan tahay taas waa tan hadda laisku haya culimada ay leeyihiin tan damba oo lilaahi ah waliأjli iطcaam اmasaakiin shukri ilaahay iyo addoommo qudin ma la gowrici karaa masalada ayada marka waxaa weeyaan ayagoo isku isku xiran isku duduuban waxaan leenahay insha allah tabaaraka wa saddex shay baa lagu fasiri karaa ama saddex dhan ayaa lala aadi karaa tan koobaad xadiisa tiri laa farca walaa catiira oo diideysa yani oo waajib ah weyaan laa farca walaa catiira waajibataan wax farac iyo catiiro la yihahdo oo waajib ah ma jirto weyaan oo waa sunno waa sunno axaadiista kale oo cadaynaysa oo boorinaysa ayaa la cuskanaya xadiidkan tafsiirkiisa waxaa la gelinaya waxaa la leeyahay oo waajib ah qodob waa qodobkaas qodobka labaad culimada qaar waxay leeyihiin maya ragga qaba marka in ay faraca iyo catiirada ay sunno yihiin imaamuna shaafici ayaa ka mid ah caleyh raxmat wuxuu qabaa in faraca iyo waxaa wey catiirada ay banaanta ay bannaanta ayuu qabaa waajib ay yahay inay axaadiista saa u dhigayso inay wujuubka la anfina oy bannaanta ayuu muxuu ahaa qabaa weeyaan ama mustaxabta ugu yaraan qolan waxay qabaan inay makruuh tahay karaahiye ay tahay ama ay tahay waxaa weeyaan muxaram buطlaan qaarkood qaaraasaa qaba iyagana waxay cuskanayaan xadiidkaas nahyigiisa cuskanayaan haddiiba la anfiyey inay jiraanba ama waa baail amaba waa makruuh ama waa xaraan qolan waxay leeyihin maya axaadiista bannaynaysa waxay sii wadayaan waay le axaadiis banays waa mansuukh axaadiis nasakhama waa la nasakhay marka duduubku waxay noqonaysaa insha allah tabaaraka watacaala saaxiba dakhiirat alcuqbaana u rajaxay wuxuu leeyahay axaadiista markaan isku darno isku ururino in ay labadaas faraca iyo catiiradaba ay sunno yihiin oo waxaa weya neefka u horeeyo neefka canug u horeeya oo u dhasho ama u dhala in ilaahay dartii loo gowraca weliba markuu xoogeysto oo dhiigeysto oo la cuni kara inay dhib lahayn waa weliba mustaxabta bisha rajabna in neef la gowraca waxaa weeyaan ina ayadna eh, ay mashruuc tahay inay mashruuc tahay waa masalo khilaafi la socda kuwad ee muxaram oo dhahan way jiraan weliba khaasatan dadka sunnada aad ku ilaaliyo oo waxaa weeyaan waxyaabaha muxdathaadka iyo bidcada iyo howlahaas la dagaalamo arintaas aad bay ugu adagyihiin aaday ugu adag yihiin waxay ku fasirayaan marka laa faraca walaa catiira oo tudaahiyaan tudaahi'aan shabahaan amaba tuwaasiyaan u dhigmaan liludxiya udxiyada udhigma udxiyadii ayaa aad u sarraysa kuwaana marka wax yaroo hoose wax hoose weeyaan oo uma dhigmaan calcumuum farac iyo catiirada waa masale khilaafiya asal ahaan in alla kayrkii ay u sameeyeen niminka ah mushrikiinta ayay u jidaysnayd kadibna in ilaahay dartii loo gowraca eh, inay dhib weyn lahayn a'immada qaar iyo culimada qaar ayaa qaba qaarna karaahiye ay ku sheegeen qaarna butlaan iyo xurm ay ku sheegeen alcumuum axaadiistaan hore u wadayna marka axaadiistaan hore u wadayna annaga maba naqaana somal haddi nacam kuwan oo sunada waa dhaha miya hadda inoo imaanaysaa anigaa ila degdegey aniga waxaan rabay in aan xukunka idiin soo hormariy axaadiistan aan gadaalan ka ka shuba waaya axaadiistan marna marka kitaabu alfaraci farac ayuu kitaabkan u kitaab yahay walcatiirati catiiro faracana waxaa weeyaan hasha canuga ay ku curata in markuu dhiigeysta laga gowraca oo ilaahyaalka nimanka la yidhahda muxuu ahaa mushrikiinta ay u gowracaan xilligan islaamkana ilaahay dartii loo gowraca ilaahay dartii loo gowraca farac waa kaas catiiradan waxaa weeyaan neef ari ahoo la gowraco bisha rajab sidaa weeyaan xadiidka afar kun laba boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nascali alayh raxmat akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandari qaala xadaثana sufyaan bn cuyeyna can الzuhri can saciid ibn musayab can abi hurayrata raggaa kulli waa taqaanaan radia allahu tacala an ardaa qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yhi sal sl laa faraca farac ma jiro walaa catiirata catiira ma jirto saas ayuu yihi nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam canug laga gowraca hal ay hal canug ay ku curatay oo asnaam loo gowraca ma jiro weeyaan catiiro rajab oo neef ari la gowraca oo asnaamta loo gowracana ma jiro tafsiirka hadda aan kufududaynayno axaadiista dambe oon ku taageerayno tafsiirkaas ugu qurux badan xadiidka afarka laba boqol iyo saddex iyo afartan saddex iyo labaatanaad ah waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alay mtaqna maxamed bin msl anasi xaafid qaala xaddaثana abu daawuud waxaa wa saleem ibnu daawuud tayaalisi wathiqatun xaafidun halita fi axaadiid can shucbat waa imaamka qaala xadadtu waxaan ugu warramay aba isxaaq abu isxaaq isabici ayaan ugu warramay can macmar ibn rashid alasdi wa sufyaan ibn xuseyn alwasiti wathiqatun fi hayri zuhri bitifaaqihim can الzuhri can saciid bn musayab can abi hurayrata radia allahu taala arda qaala axaduhuma labada nin waa kuwa labada nin waa macmar iyo sufyaan midkood wuxuu yihi nahaa rasul rasulka wuxuu diri sal sl can alfarci walcatiira ayuu diidey farci catiir nabigan uu diiday nin saasuu lafdigii saasuu ahaa ninka kal wa qaala aakharu laa faraca walaa catiira midna waa anfiyey midna nahyi ayuu soo geliyey waa isku midkun kalama dugna xadiidka afar kun laba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis xasana qaala aimam nas alي mt abarna camr ibn zuraarat alkilaabi wa iqatun habt qala xadaثna mucaad wa huwa ibn mucaadin atamimi alqaadi wa iqatun habt qala xadaثna ibn cawn cabdulahi bn cawn cawn almuzani wa mawlahum iqatun habtun faadil qaala xadaثna abu ramla caamir ayaa abu ramla la yihahda laa yucraf waa nin aan la aqoonin waa majhuul qaala wuxuu yihi amba'ana waxaa noo warramay mikhnaf ibnu sulaym alasdi alghamidi alcabdi waa saxaabi jaliil ah radia allahu taala arda raxima jamica rood qaale wuxuu yihi saxaabigaas mikhnaf bayna goor naxnu annaga wuquufan aan taagana maca nabi nabiga ala jir sl slm bcarafata carafa oo faqaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi salatu slam xadiid xasan ayuu noqday wuxuu ku noqday ninkaas majhuulka ah nin garab gala ayaa la helay ama shawaahid ha noqote ama mutaabacad ha noqotee xadiidka waxaa weeyaan shawaahid ila mutaabacad ayuu ley saas ayuu ku noqday xasan oo faqaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salat slam yaa ayuha naas wardadow ina calaa ahli beytin ahlu beyt korkooda waxaa ahaaday fii kulli caamin sanad la arka adxaatan udxiyad ay udxiyatun wa catiiratan iyo catiiro ayaa ahaatay catiiradana waa taqaanaano waa neefka bisha rajab la gowraca qaala mucaadin mucaad wuxuu yidhi ibn mucaad way atamiimi kaana ibn cam cabdilahi bn cam wuxuu yactabiru yactiru catiiradaas neefkaas oo rajabka la gowraca uu gowric jiray absaratu waxaa aragtay aynii caynay ama cayni ishayda fii rajab bish rajab ayuu gowric jiray sidaa weeyaan laakiin xadiidka maxaa ku jira majhuul ayaa ku jira xadiidkii hore oo ahaa laa faraca walaa catira iyo naha rasul lah sal sl can alfarc walcatira waa muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqi la socda waayo xadiidkaas ugu baxintaas waa afar kun laba boqol iyo شhan iyo labaatana xadiidka ah waa xadيث isna xasana qala imam akhbarnii ibrahim ibn yacquub ibn isxaaq الsacdi wa iqaة xaafiظ rumey bالنصb qala xadaثna cubaydالlahi ibn cabdالmajiid wa saduqa lam yahbut الnaxي ibn maciin ضacafahu abu cali weyaane alxanafi qala xadaثna daawud ibn qays wa iqaة faadil qala samictu cmr ibn شhucayb ibn muxamed ibn cabdالlahi bn cmr cmr ibn شhucayb can abihi can jadihi caawd abtirkiisa qabsado camr ibn شhucayb can abihi can jadihi abtirkiisa dhamaystiran waa kan caaw oo ilaa cabdulahi bin camar laga tago samictu waxaan ka maqlay ayuu yihi ninka daawuud ibnu qays camar ibnu shucayb ibnu muxamed ibnu cabdillaah ibnu camar ibnu caasi weeyaan radia allahu tacala canhuma cabdulaah iyo iyo camarba ayagana allahu naxariisto camar iyo shucayb iyo moxamed ba allahu naxariiste can abihi aabihiis oo ah waa shucayb kadibna maxaa idin qoran oo kale horta can abihi kala geliyo can abihi kala geliyo annaga noogama jirto can abiihi maxaa kuu qoran adig sheekhi can abihi bes can abihi laba jeer can abihi aabihi oo ah shucayb aha can abihidaas can jadihi waa markaas waa laga yaabaa inuu yahay maxamed hay iyo wa zayd ibn aslam zayd ibn aslam alqurashi alcadawi waxaa weeyaan labadooda ayuu muxuua ka wariyey qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii yaa rasuul xadiid marka waxaa meesha ka muuqda wax dheeri aad u qoranya oo saaabi meesha wax saxaabiya ku sheega meesha ma haysan wax saxaabi ma idiin meesha ilan zayd ibn aslam saxaabi ma ahan qaaluu waxay yidhahdeen iyagii oo waa kuwa kuwa iyaga ah waa ninka la yidhaahda muxamed ibn cabdilaahi ibn camr iyo iyo maya iyo ninka la yihah zayd ibn aslam qaalo waxay yidhahdeen labada labadaas qof oo ninka la yihah shucayb ayaa wuxuu ka wari laba qof muxamed oo aabihii ah iyo wuxuu ka wariyey zayd ibn aslam sida muuqato wallahu aclam qaalo waxay yidhahdeen rasul rasulka allow alfarac akhbirna alfarac farac nooga waran ama noo sheeg farac muxuu yahay qaala wuxuu nabig sal l slm xadiidka tabc adagtan meesha maxaa ku jira maxaa idiin muuqdo cilada xadiidki maxaa idiin muuqdo cilado inkaga muuqdo ilan meesha xadiidka markuu saxaabiga ka maqan saxaabigii ayaa meesha ka maqan meesha saxaabi ma joog saxaabi gacan kuma hayno waaye saas ha muuqato wallahu aclam lianna fiiriya samictu camar ibna shucayb ibna muxamed ibna cabdillaah ibnu camr soomahn can abihi abi wake waa shucayb can abiihi haddii marka abihidan jadihi loola jeedo xadiidka ishkaal ma lahanoo cabdullahi bn camr caasi amay soo galay ishkaal ma lahan oo sidii ay ahaan jirto waa can camr shucayb can abihi can jadihi lakin meesha can abihi ayuu sheegay lakin waxaad ogaataan jadka mararka qaar ama in badanoo ka mid a aabbaa maxaa daliil waa masalada faraaidkan hor hadda kahor ka soo hadalnayo markii laisku qabsada aabbaha iyo awowga marka baabal faraaid la jooga aabba ayaa dhintay walaala waxaa dhinta cafwan mayd ayaa wiil ayaa dhintay walaalihii iyo aabbihii ayuu ka tagay walaalihii iyo aabbihii ayuu ka tagay xajbi ayaa walaalihi lagu samaynaa kumi afka looma saaraya irtiga walaalkood waxba kuma yeelnay haduu aabbihi nooli khalaas xajbi daaqaduu ka bixinaya ilaa isagaa biilayo mogta u guurinayo shaqadood isaga hay marka afka koobii looma saaray waxaa ku soo haray oo ertiga wiilka muxuu aha ka tagay sheeg walaalkood aha ama gabadh walaashood ahayd aabbi aabba meesha ma joogo walaalihii jooga booska aabbana waxaa jooga awowgii ma garateen awowgii marka laba madhabaa jirta marka booska aabba ma galayaa oo wiilasha iyagana lugti ma ku riixaya oo bannaanku dhigaya mise ma dhigayo oo walaalkood camala laga dhigi oo kale mise asaga uluaa la siini oo kadibna khalaas waa laga dhaqaaqi wahaakada masaladee la yaqaan aljad walikhwa babliga ayaa la geli aljad walikhwa xilligaas waxay soo deliishadaan qolyahan dhahan booska aabba ayaa jooga oo wiilasha iyo gabdhaha mxuuah walaalaha la ahaa wiilkaa dhintay ama gabadha dhintay bannaanka la dhigi waxay soo deliishadaan watabactu milata aabaa'i nabi yuusuf hadalkiisa calayh salaam oo ilahay kusoo guuriyey watabactu milata aabaa'i ibraahim wa isxaaq wa yacquub maabayaalkiisa <laughs> abkiis qaarkood sooma marka waxay leeyihiin halkaay soo deliishanayaan haddii marka aan saas u dhigno oo can abiihi oo ah shucayb can abiihi shucayb awoggiiso muxuu ah ama cabdullahi hadduu yahay warka markaas waa dhammaaday warka markaas waa dhammaaday oo xadiidka waa muttasil oo musnad weyaan waana marfuuc laakiin haddii ay saas oolin xadiidka wuxuu noqonayaa mursal mursalna muxuu ka mid yahay min anwaaci addaciif caawa calayhi marka imaamka isagoo malxadkaas eegaa xadiidka xasan waa uu yidhi xadiid kale ayuu marka u raadiyood ku kabay sidaa weyaan yaa rasu rasuulka low alfaraca farac nooga waran amaba xukunkiisa noo sheeg wyan qala wuxuu yidhi xaqun waa xaq weyaan xaqun farc waa xaq fain taragtahu haddii aad ka tagto xataa yakuuna ilaa ka ada bakran qurba canug hadda dhashayoo muqloona lama raba markuu yaro qurba noqdo kor yaro aado xataa fain taragtahu haddii aad ka tagto xataa yakuuna ilaa ka ada bakran qurba oo fataxmila calayhi kadibna aad gaadiidaysid fii sabiila jidka alle oo tidhaahda kaas jidka alle ayaad u bixiye gaadiid ha looga dhiga oo muxuu aha jidka alle aad u bixisid aw tucطiyahu armalatan amaba haweeney agoonley ah, aad siisid ayaa khayrun ka khayr badan min an tadbaxu inaad gowracda isagoo yaroo hadda buluq yiri inaad gowracda kaasaa ka khayr badan waa siday samayn jireen jaahiliga la socdaya oo fayalsaqa uu ku dhegdhego laxmuhu hilibkiisa biwabarihi dhogortiisa ilmaha mxuu aha eh, eh, xoolaha hilibka dhaylaha waad aragteen dhegdhegi kooloo kale wa somaad arkin afka xumboolaha iyo kuay dhahaanay waa muxuu aha waa kooloo kale wax hilib macno laho hadda meesha yeel lama lahan marka wax nooca isagoo neef lahayn inaad gowracdo ood dhagorta hilibka isku dhegdhegaanoo waxba wax laga la waayo waxaa kaaga qiimo badan inaad u kaadiso oo kadibna ilaa qurbac uu ka noqdo ama aad dad u baahan siisid oo gabadhaas agoonleyda ah iyo aad siisid amaba jidka alle cid ku duulaysan aad muxuu aha ugu dhigtid gaadiid ayaa kaga khayr badan ayuu nabiga cadayna sal اllahu alayhi waali wasalam kow markaad marka fayaltasiqa uu ku dhego laxmu hilibkiisi biwabarihi dhogortiisii oo fatukfia inaa'aka waalkaagina aad rogtid oo hashi marka canagu laga gowraca inta badan maay noqona waxay samaynaysaa waa guri kadibna dhakalkaagii uu rogmo oo khalaas aad waxaad maasho weydid waxaad maasha aad weydid o hay watuwalihi watuwallihi aad uurgoysid naaqataka hashaada oo hashiina aad muxuu ahaa walwal iyo murugo iyo xanuun ku ridid oo canugii aad muxuu ahaa eh, ka gowracdid ila neefka muxuu ahaa xoolaha walow ay ibni aadan ahaanin laakiin way xanuunsanayaan marka canugii haddii ay dhashay inaad ka gowracdo oo hashi aad cawal goysid adigana caanaan isdhigtido dhakalkaagii uu ragmo ciddii aad u gowracdayna ay hilib helinoo wax koollo ahaana oo dhogort ku dhegdhego hilib ahaana meesha ay ka ay yimaadaan waxaa kaaga qiimo badan inaad u kaadisidoo ilaa qurbac uu ka noqdo oo ama gaadiid loo isticmaala ama cid u baahan aad siisid ayaa kaaga khayr badan waay qaala ah, ah, ah, hay qaaluu waxay yidhahen rasul rsulka allow falcatiiratu catiirada ka waran catiiradan waa taqaanaano waa neefka ariga ahaa oo rajab ay gowraci jireen qala wuxu yidh alcatiiratu catiirada xaqan xaq weeyaan maaragteen qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi abu cali alxanafi magacaas nin kale abu cali alxanafi hum iyaga iyo walaalihii arbacatun wa afar arbacatu ikhwatun wa afar walaala axaduhum midkood abubakrin weyaan wa bishrun wa shariikun wa aakhar iyo mid kale sidaa weeyaan cafwan abu cali alxanafi magacaas kunyada rag iska oo magaca qaato waa afar weeyaan wa hum waxaa suuragala ah inay abu alxanaf iyo walaalihii ay yihiin hum arbacatu ikhwa axaduhum abu bakrin wa bishru wa shariikum akhar xadiidka afar kun laba boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadis daciifa ah. qaala alimam nas akhbarna swayd ibn nasr almarwazi waa iqatun eh, habt qaala xadaثana cabdullahi yani mubaarak waa imaamkii can yaxya wa huwa ibnu zuraara yaxya ibnu zurara ibnu qurayn ibnu xaari ibnu camr albahli waa maqbuul qaala samictu abi aabbihiina waxaa weeyaan waa ninka la yidhaahdo zurara ibnu qurayn aabbihii waa ninkaa weeyaan eh, lahu ru'ya wadakara ibnu xibbaan fii iqaati اtaabiciin qaala samictu abi yadkuru isagoo sheeg ayaan ka maqla aabbahay annahu isaga samic inuu ka maqlay jaddahu awowgii oo ah quraym ah inuu ka maqlay jaddahu awowgiis hore weeyaan alxaari ah, alxaariث ibnu camr asahmi oo saxaabi ah hal xadiiثna lah inuu ka maqlay yuxadiثu isagoo ka warramay annahu isaga laqiya rasul rasulka inuu la kulmay sal slm xadidku waa daciif dabcan fii xaajat ulida inuu kula kulmay wa huwa rasuulkeenana calaه sl slam calaa naaqati hashiisi alcadba ee magaca lahayd uu saaran yahay faataytu waan u imid min axadi shiqayhi labadiis dhinac mid ka mid ayaan ugu imid faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow biabii anta wa ummi aabbihi hooyaan kugu furtaye istakfir lii dembidhaaf alle weydii shaksi ahaan buu weydiiyey weydiistay faqala wuxuu afar allahu lakum dembigiin allah dhaaf dhammaantii uma kadib in ataytu waxaan ugu imid min shaqi ilakhir min ashaqi ilaakhir dhanka kale aan yimid arju anoo qudarayni an yakhusanii inuu igu gooliyeelo inuu igu gooniyeelo muxuu ahaa dembidhaaf weydiinta duunahum rag kale sukadood faqultu waxaan ya rasul rasulka low istakfir lii dembidhaaf alle weydii faqala wuxuu biyadihi ayaa gacantiis wuxuu ku yidhi afar allahu lakum yani si unbu u ishaaray annaga de hadda nooma duubne intuu gacanta u nabigeena si u taagay ayaa dembigiin alla dhaafo yidhi faqaala rajulin ba wuxuu yidhi minnaas ka mid yaha rasul rsulka allow alcataa'iru waalfaraa'icu catiirooyinka iyo farcooyinka faraca iyo catiirada waa jamacoodii inooga waran xukunkooda muxuu qal wuxu yidhi man shaaa qofkii doona catara catiira ha sameeyo catiira ha sameeyo oo neefka bisha rajab ha gowra cariga waman shaaa qofkii doona lam yactir yuusan samaynin waman shaa qofki doona faraca eh, mxu ah, farac ha sameeyo oo neefka eh, canuga eh, curudka u ah ay ku curuto haga gowraca fi lhanami hay waman shaa faraca waman shaa lam yufaric qofkii rabana farac yuusan samaynin fi lhanami ariga udxiyatuhaa fi lhanami ayuu ku sugaa udxiyatuha udxiyadii ariga udxiyadeedii ayaa laga bixinayaa waman shaaa lam yufariq fi اlhanami udxiyatuhaa ariga waxaa ku sugan oo laga rabaa udxiyadeedii udxiyada adiga oo laga bixiyo bisha dilxija waa garanaysaan wa qabada nabigu wuxuu qabtay asaabicahu wa fi lhanami udxiyatuhaa ayuu nabigu yihi waqabada nabigu wuxuu qabtay asaabicu arahiis ilaa waaxidatan hal far ayuu nabiga saa u taagay udxiyadaed marka ariga muxuu yahay alkaa neef ariga oo udxiyada weyaan ninki iyo reerkiisi ilmihiisii kulli waa daciif lakin xadidka xadidka laba kun afar kun laba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadid daciif isna qala imam nasai akhbarani haarun cabdillahi alxamal wahiqatun qala xadaثana cafan muslim wahiqa isna qala xadaثana yaxya ibnu zuraarata sahmi waan soo marnay qala xadaثana abi abihi oo zuraara ahaa can jadi awogis alxaari ibnu camr ahaa xadiidku taxwiiliyey qala wuxuu yidhi imam nasai wa ambana waxaa noo warramay haarun cabdillahi alxamal qala xadaثana hishaam ibn cabdimalik ayaalisi wahiqatu dabt qala xadaثani yaxya ibnu zuraarata sahmi qala xadaثana abi can jadihi alxaari ibnu camr anahu isaga laqiya rasul rasulka la kulmay sal slm fii xajat اlwidaac xajka sagootinta faqultu waxaan ihi biabi ayaan kugu furnaa anta ya rasul rasulka allo abbaan kugu furtay ya rasul rasulka allo waa ummi hooyaday istakfir lii dembi dhaaf ii weydii alla faqala wuxuu yihi nabigana sal slm gafara allahu lakum dembigiina alla dhaafa wa huwa nabigana calaa naaqati heshiisa ayuu ku sugan yahay dosheeda alcadba cadba ahayd uma istadartu min ashaq اlaakhir dhinac kalan ka soo wareegay wasaaq axadii xadiidkan soo marnay ayuu kaxeeyey weyaan baabu tafsiil catiira catiiradii oo la fasiray ayuu baabkan u baabiyey xadiidka afar kun laba boqol iyo iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas akhbarna maxamed ibn muhana canasi maxamed ibn muhana alcanasi waa iqatun eh, xaafid weeyaan qala xadana ibn abi cadi maxamed ibrahim ibn abi cadi wa iqatu can ibn cawn cabdillahi ibn cawn cawn almazani weeyaan waa iqatan dabt qaala xadaana jamiil jamiil oo abimaliix ka warya weyaan intaasun baa laga yaqaana waa maqbuul can abilmaliix abulmaliix waxaa weeyaan ibnu usama alhudali waa iqa can nubaysha nubayshata bna cabdillahi alhudali waa saxaabi jaliila radia allahu ta qa u dukira waaa loo sheegay nabi sal slm qaala dukira waxaa loo sheegay lilnebi nabig sal slem ayaa hadal loo sheegay uinabiga qowl ayaa loo sheegay qowlka loo sheegay muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi wixii loo sheegay waatan marka dukira linabi sal slm qowlun qowl ayaa nabiga loo sheegay qaala wuxuu yidhi nink u sheegay kunaa waxaanayna nactiru kuwa catiiro sameey fi ljaahiliyati jaahiliga catiro ayaan samayn jirnay qaala wuxuu yidhi idbaxuu lilaah caza wajal alla weyne u gowraca fii ayi shaanin maa kaan bil alla bisha ahataba alla darti u gowraca weeyaan wabaruu allah alla weyne baarnimo u sameeya caza wajal waacimuu masaakiintana quudiya oo bila ku xirnaanine waxaa weeyaan quudiya masaakiintii oo bil alla bisha ilaahay uu muxuu idin waafajiyo waxaa weeyaan masaakiinta quudiya oo gowrac sameeya weeyaan xadيث aفرka لaba بqل iyo sagaل iy labaatanaad wa xadيث صحيixa qاala الimaم نس أخبرna cمر عن فلاس وثiqة xافظ qال xدثna بشر وهو بن فضل وثiqة dبت عن khالد بن مهران الحdا وثiqة يرسل وربما qال عن أبي المليح وربما ذakra أbا قiلاabة inuu أبوالمليح sheega ama أبو قiلاabة oo cبدالله بن زر jermi ah وثiqة فاضل kaثير إرسال labadaba inuu sheega ayaa laga yaaba can نubayش waan soo marnay qal وu nاada رaجuل nin ayaa dhawaaqay wahuwa isagana bimina mina uu ku sugan yahay faqal ya rasul rsulka low ina anaga kuna waxaan nactiru kuwa catiiro sameeyo oo bisha rajab neef ari gowrac catiiratan gowrac magacaala fi ljaahiliyati fii rajab ayaan samayn jirnay waa fasirka moogta famaa taamuruna maxaad na faraysaa yaa rasul rasuulka low qaal wuxuu idbaxuu gowraca fii ayi shahrin maa kaan bil alla bishuu ahaadaba ama bil alla bisha ay ahaataba gowraca weeyaan ubaru allah alla weyne caza wajal baarnimo sameeya waacimuu masaakiinta cidda baahana quudiya qaal wuxuu yidhi ina annaga tii kala weydiy kunaa waxaan nufricu kuwa farac sameeye faracaan baan samayn jirnay famaa taamuruna maxaad na faraysaa qaal wuxuu yidhi fii kulli saa'imatin mid kasta oo foofaysa faracun farac ayaa ku sugan taqduuhu ay qadasiiso maashiyatuka xoolahaada yani neefka markuu canuga dhalo canuga markii muxuuah canuga hasha ay dhashoo kale soo in la naas siimaho naas ay siis way qadasiini weeyaan saasaa kolley daahir ii muuqato wallahu aclam fii kulli saa'imatin xoolo kastoo foofi faracun farac ayaa laga rabaa oo ku sugan taqduuhu ay qadan maashiyatuka xoolahaada foofaa weyaan yacnii neefkaas laga gowrici doono ama laga bixin doono oo weliba curudka ah yaa raashiinsiiyo oo quudiyo xoolahaada weyaan xataa ida staxmala markuu muxuu ahaa xoogaysto oo muxuu ahaa awood u yeesha dabaxta waad gowracaysaa watasadaqta bilaxmi hilibkiisa ayaa sadaqaysanaysaa weyaan xadiiska afar laba boqol iyo axaadiista ay deliishanana ka mid ah ragga waa waa mustaxabka dhahayaan afarkan labo waana xadii saxiix la socda saxiixun bima eh, muxuu xadiidka waa xadiid saxiixa xadiidka afarkan labo boqol iyo soddonaad una dambeeya insha allah tabaaraka watacala cashirkeena caawa waa xadiis eh, saxiixa qaala alimamu nasai akhbarna cabdullahi bni moxamed bni cabdiraxman alqurashi waa saduq qaala xadathana qundar maxamed jacfar maxamed bn jacfar wathiqatun saxiix alkitaab can shucba waa imaamka can khaalid ibn mihraan alxada wathiqatun yursil can abi qilaaba cabdullahi bn zayd jarmi wathiqatun kathiiru irsaal weeyaan oo faadiloliba ah can abilmalix abilmalix waxaa weeyaan ibnu usaama alhudali waa iqa wa axsabunii qad samictu inaan ka maqlay min abilmalix eh, ninka la yidhaahdo khaalid ayaa waxaa weeyaan wuxuu leeyahay khaalid waxaan ka wariyey abiqilaabo abiqalla abilmalix ayuu muxuua ka wariyey waxaana aan filayaa inaan sidoo kale abimalix laftirkiisa aan ka maqlay oo qof uusan noo dhexaynin can nubaysha nubaysha rajul rajuli waa nin oo min hudayl hudayla radia allahu taala arda can nabi nabig wuxuu kor sal sl qal nabigan wuxuu yidhi innii aniga kuntu waxaana nahaytuku mid idiin diiday can luxuumi aladaaxi muxuua hilibka udxiyada fowqa alaain saddex in ka badan inaad dhigataan amaad kaysataan ayaan idiin diiday kaymaa tasacakum si ay idin gaarto yani hilibkii inaad saddex maalmood dhaafinin oo saddex maalmood lagu dhammayso udxyadii ayaan u yeelay si ay idin wada gaarto oo nin walba uusan wax meel ugu laabaninoo dadna ay u qadin o dadka u wada gaarto hilibku halaabaya saddex maalmood kadib khalaas in la tuulay noqonay marka waa in la isticmaalo dadkii waa wada gaaraya marka kow faqad jaaa allahu alaweyne wuxuu keenay bilkhayri maal iyo khayr iyo muxuu ahaa fatxi ayuu ilaahay keenay fakuluu cuna udxiyadii wasadaquu sadaqaysta wadakhiru kaydsada oo meel dhigta weeyaan wa ina haadihi alayaam ayaamahan oo ayaamo mina la joogo weeyaane ayaamu aklin waa ayaamo cunid iyo wa shurbin waa ayaamo cabid iyo wa dikri illaahi alla xusitaanka caza wajal ayaamaha saddexad oo mina la jooga waxaa weeya cunadaha laga dhargo oo cabitaanka laga dhargo oo ilaahay xuskiisana shaqadada la qabana ha noqoto saas ayuu nabigan amar ku bixina sal la slm noona sheegi noona sheegi wey soonka ayaamaas marka lama ogola lama somo kow faqaala rajuluna ninbaa wuxuu yidhi ina anaga kuna waxaan nactiru kuwa catiiro sameeya catiiratan catiira fi ljaahiliyati fii rajab bisha rajab ayaa neef ari gowric jirna famaa taamuruna maxad nafaraysa qaala wuxuu yidhi idbaxuu u gowrac lilahi la caza wajal fii ayi shahrin maa kaan bil alla bisha ay ahaataba ilaahay dartii wax u gowraca wabaru baarinimo samay allaha alla weyne u baarinimo sameya caza wajal ama alla dartii u baarinimo sameeya waacimuu masaakiintana quudiya faqaala rajulun ba wuxuu ya rasu rasuulka low ina anaga nufricu farac ayaan samaynaa faracan farac fi ljaahiliyati jaahiliga oo canugii curudka ahaa ayaan hasha ka gowracnaa xilliga jaahiliga ayaana samayn jirnay famaa ta'muruna maxaadna faraysaa qaala wuxuu yidhi raawigii nubayshaha faqala rasu rasulka wuxuu yidhi sal sl ama ninkaa wuxuu yidhi faqala rajul ninka ayaa wuxuu yidhi faqala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm fii kulli saa'imatin xoolo kasta oo foofa iyo mid kasta oo foofaysa oo min alghanami ari ah faracun farac ayaa laga rabaa taqduuhu qanamuka arigaada uu qadaysiiyo ama uu cunasiiyo xataa ida istaxmala markuu xoogaystana dabaxtahu waad gowracaysaa watasadaqda waad ka sadaqaysanaad bilaxmi hilibkiisa cala bni sabiil qofka musaafirka ah ama musaafirka ah fa ina dalika arrinkaas huwa isaga ayaa khayrun khayr badan ayuu nabigeena le sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka caawa waxaan galnay laba arrimood oon aad u aqoonin annaga laba arrimood oon aad u aqoonin oo la yidhaahda farac iyo catiiro qof hadda ka hore dhaqan soomaali ku arkay xoolo ugub ah ama neef geel hal qaalin ugub ah u horeeya oy dhasho in waxaa weya laga gowraca oo ilmihii dambe loo daayo dhaqan noocaasa weli ma aragteen sidoo kale bishaan rajab in neef la gowraca oo waxaa weeyaan ma aragteen ma arag hadda waxaad yeelaysaan ya sheekh ha a iyadaa laga goynaya <laughs> canuga bis ayada maxaa loo yeela intaas ayada aan kusoo koobaynaa marka faracna banaanka naga dhiga catirana banaanka naga dhiga laakiin masaakiinta waxaa loo gowraca oo waxa la siiyo oo muxuu hala qoodiya taa ayada waa isku waafaqsanay hada wallahu aclam wa sala allahu waslm calaa cabdihi warasuulihi mustafaah ma damin kartaa aydami may agga lifka lifka in la gooyaa la rabaa inta in laga jaro sooma a u yeera jaray lifkiyaa socda lifkiyaa socda